bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabiyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الmؤلف xafidh اllah taعaalى اkhtilaafu alfaadi الriwaayatayn waa qariinada kow iyo tobnaad oo qaraa-inta khaaska ka mid ah alqaraa-in اlkhaasa ayay ka mid tahay waa qariinada kow iyo tobnaad ikhtilaafu alfaadi riwaayatayn labada riwaaye alfaadooda kala duwanaanshadeeda waxay tahay qariina waay marka wamin min amhilatihi kan amhiladiisa waxaa ka mida alikhtilaafu calaa qataada qataada ikhtilaafka la ysku khilaafay calaa wajhayni laba wej fii xadiidin xadiid laba wej ayaa la iskugu khilaafay qataada iyadoo laga warinayo xadiid fasa'ala bnu abi xaatimin abaahu ibnu abi xaatim cabdiraxmaan aabbihiisuu su-aalay can iraajixi kan raajixa ah faqaala waxau yidhi alxadiiثaani cindii saxiixaani labada xadiidba agteeda waa saxiix lianna alfaadahumaa mukhtalifa waayo alfaaddooda kala duwan mar haddii alfaaddoodu ay kala duwan tahay qariino waayo marka tusaysa tarjiix alfaadda hadday kala duwan tahay fa alqariinatu qariinadan liljamci bayna alwajhayni bay u sugnaatay kulminta labada wej la kulminaya iska leh marka laba wej in labadu ay saxiix yihiin qariinay tana qariina u noqonaysa marka labada wej saxiixnimadooda walaysa huwa tarjiixun bilmacnaa walaysa huwa ma ahan isagu tarjiixan bilmacnaa rajaxaad ma aha la rajaxaya macno wax lagu rajaxaya maaha almutacaarafi macnihii la yaqaanay almutacaarafi calayhi cinda ahlihi yacni dadka ahlka yani fannigan ahlkiisa sida yani lagu yaqaana ma aha ayb oo yani tarjiix ma ahane waa jamci tan hadda waayo hadda labadan riwaayo mid la rajaxayaa ma jirteen labadaba waa saxiixa laleeyahay marka tarjiixii la yaqaanee mutacaarafka ahaa ma aha hadda intaasuu ku tacliiqiyo ku sharxay waana midda alimaamu الnasaa-i yani kitaabkiisii noo soo dembeeyoon akrinaynay mujtabaha marna haddii marka ikhtilaafku uu keenayo ikhtilaaf kala duwanaansho xagga matniga iyo uu keenayo waa midda marka uu yidhaha ba yani dikru ikhtilaafi الnaaqiliin ayuu leeyahy dikru ikhtilaafi الnaaqiliina likhabari fulan ma likhabari qataada ma likhabari bni cumar likhabari naafic ayuu leeyahay ikhtilaafi naaqiliin marka marka uu yidhaahdo meesha waxa ku jiraa waxay tahay matnigoodaa kala duwanba marka alfaaddaas iskhilaafsani waxay qariino u tahay labada inay saxiixba tahay labada wej ee qataado looga kala warinaya inay sax tahay mar walbana mutarid maaha mararka qaar waxaa dhici karta qaarkood la leeyahay waa marjuux iyo waxyaaba lamida ah, laakiin sidan waa un qariina khaasa tarjiixna maahane hadda waxay tahay waa labada wej inay saxiix yihiin labiyo toban idiraabu ixda riwaayatayn idiraabu idiraabu ixda riwaayatayn labada riwaayo middood in idiraab ku soo arooro yacnii xadiidka laba wej ayaa la iskugu khilaafay labadii wej wej ka mid ah ayaa haddana dhexdiisa laysku sii khilaafay midkaas marka idiraabka ikhtilaafka ou galay waa laga raajaxsan yahay kan aan ikhtilaafka gelina ka raajaxsan lianna idiraabku qilatu dabdiyo tusa aldiraabu yuuxii qilata dabdi ayb marka wuxuu leeyahy waaslu dalika kaaga asalkiisu wuxuu yahay ana alidiraaba idiraabka mima yuuhinu riwaayata wuxuu ka mid yahay waxyaabaha riwaayada daciifiyo wain lam yastalzim alqadxa fiiha bilkuliyati inkastoo uunan laasimsanaynin mar walbo qadxi kulli ah dhammaanteed baatil waayo ma laasimsanayso faidaa ruwiya xadiidun haddii xadiid la wariyo can qataadata qataada laga wariyo maalan warawaahu canhu qataadana uu ka wariyo warawaahu canhu saciidu bnu abi caruubata wahishaamun iddastawaa'iy ay ka wariyaan waاkhtulifa calaa saciid bni abi caruuba qaabka saciid uu uga wariyey la isku khilaafo ardada saciid saciid iskhilaafto fa ina jaaniba hishaami dastuwaa-iy hunaa meeshaan aqwaa isagaa xoog badan min hadihi alxayfiyati buu ku xoog badan yahay xayfiyadu waa maxay idiraab la-aanta isaga riwaayadiisa fayuqadamu lidalika xayfiyada hishaam riwaayadiisa loo rajaxayo idiraab ma leh xayfiyada loo yacnii loo eh, loo looga xoog badan yahay midda Eh, saciid bnu abi caruubana maxay noqonaya idiraabka ikhtilaaf waa kaa marka ibnu xajarna fatxulbaariga meelo badanoo saas ikhtilaaf badanoo uu sidaas ku xalliyaa jirto uu leeyahay marka sidaanna waa la wariyi kanna waa u wadaba wuxuu leeyahay laakiin riwaayadan idiraaba meel ka galay oo nooc khilaaf ayaa galay idiraabkaas marka wuxuu keenayaa midda idiraab la-aantu inay xoog leedahay waidaa kaana اlاkhtilaafu ikhtilaafku waida kana اlاkhtilaafu calayhi ikhtilaafka marka laysku khilaafayo riwaayada qataada ama xadiidkaba qad wasala hadduu gaaro ilaa xaddi liiraab heer iiraab faina riwaayatahu riwaayadiisa marjuuxatun waaye qowla waaxidan khilaaf ma leh kamaa huwa macluumun yacnii idiraabkii wuxuu ka wadaa labada shardi lahaa idiraabku marka uu wax cilaynayo oo wax lagu cilaynayo batatanba kuliyan laba shardi waa inuu leeyahay shardiga koowaad wuxuu ahaa takaafu'u duruq ka kalena cadamu imkaani اljamci duruqdan waana la jamci waayey duruqdiina waa isku xoog batatan marka aslu aslulxadiidba waa daciifinaa kaas kan hadda sidaas ma aha qaala bnu khallaad albaahiliyu waxa uu yidhi samictu yaxyaa wahuwa bnu saciidin اlqaطaan wuxuu aan maqlay laa yuqadimu yani isagoon ka hormarinaya laa yuqadimu calaa yaxya bni saciidin yaxya bnu saciidin alansaari waaye kama hormarin jirin axadan axad min alxijaaziyiina xijaaziyiinta ka mida ah. faqiila lahu waxaa lagu yidhi azuhriyu zuhri faqaala wuxuu yidhi azuhriyu khulifa canhu zuhri waa laysku khilaafay wayaxyaa lam yukhtalaf canhu yaxyaana xaggiisa layskuma khilaafin yani khulifa canhu muxuu ka wadaa ma wuxuu ka wadaa zuhri laftiisaa la ysku khilaafay maya zuhri isaga layskuma khilaafay ee wuxuu ku yidhi khuulifa canhu riwaayaadka zuhri ka imaanayo ama xadiidkan ou ka hadlaayaba yaxya bnu saciidin alqataan ayaa zuhri ardaydiisaa iskhilaaftay yaxya bnu saciid laakiin ardaydii ka warinaysay isma khilaafin marka yaxya bnu saciid maadaama ardaydiisa iyo xadiidkiisa aan aada la iskugu khilaafin isagoo ka hormariyey marka xadiidka zuhri ayb wa qaala bnu muxriz marka weli marka qariinadaanu shawaahid u keenayaa marka ikhtilaafka idiraabka haddii marka labada riwaayo midna idiraab ku jiro nooc ikhtilaafa midda kalena uunan ku jirin ta kale waana sababta yaxya bnu saciidin alansaari loo rajaxay oo yaxya bnu saciidin alqataan oo u rajaxaya yaxya bnu saciidin alansaari axad xijaaziyiinta ka mida ma ka hormari jirin isagau hormarin jiray cilana wuxuu uga dhigay isaga xertiisa iyo axaadiidtiisa ma khilaaf badna wa qaala bnu muxriz waxa uu yidhi wasamictu yaxyaa yacni bna maciin ayaan maqlay waqiila lahu iyadoo loo yiri lagu yidhi man kana ahbata asxaabi ibraahim fi ibraahim ardayda ibraahim unnakhaci yaa ibraahim marka laga warinayo ugu adbatsan wa axabahum ilayka yacni waa ke ka kan ahaaday in loo jacayl badan yahay adiga agtaada qaala wuxuu yihi mansuurun mansuur faqiila lahu waxaa lagu yihi faman bacdahu yaa ka dambeeya faqaala alacmash acmash buu yihi wadalika anahu lam yukhtalaf calaa mansuurin sababtan mansuur u hormarinayana waxay tahay buu ley isaga layskuma khilkhilaafin marka wax laga warinayo qaala bnu mahdiy inamaa yustadalu calaa xifdi lmuxadidi muxadidka xifdigiisa waxaa loo deliishadaa idaa lam yakhtalif calayhi alxufaad haddaysan xufaaddu isku khilkhilaafin ayb calaa jaadatin waaxida iyo hadday uga warinayaan badanaa waa taasi marka waxay keenaysaa waxaa loo daliishan karaa waxaynu aad u dabdiyey ayb marka alikhtilaafu calayhi la dhahayo ogow alikhtilaafu calayhi isagaa la ysku khilaafay waa marka laga warinayo marka raawiga badanaa ardaydiisu isku khilaafto wax ka warinta wax ka warintiisa isaga waxbay u keenaysaa ama in ugu yaraan laga hormariyo riwaayaadka kale dadka kaleo iyagu aan xertooda ama ardaydooda riwaaya markay wax ka warinayaan aynan isku khilaafin wa qaala alkhaiibu khaiibu lbaqdaadi waxa uu yihi cinda dikrihi libacdi qaraa'ina markuu sheegay agteeda libacdi qaraa'ini tarjiixi axadi lkhabarayni laba khabar laba xadiid midkood tarjiixintiisa qaraa-inteeda wax mida markuu sheegayay wa mima yuujibu dalika waxyaabaha arrinkaa waajibinaya aydan noqoda waxaa ka mid a ah an yakuuna sanaduhu sanadkiisu inuu yahay caariyan min alidiraab waa inuu sanadkiisu ka dhar tiran yahay idiraab wa sanadul aakhari sanadka kalena oo marjuuxa ana mudariban inuu yahay mudarib mid isqilqilaafsan wadiraabu sanadi sanadka idiraabkiisana an yadkura raawiihi raawigiisa inuu sheego waay rijaalan rag fayulabisa asmaa'ahum wa ansaabahum wa nucuutahum uu markaa talbiisiyo fayulabisu asmaa'ahum magacyadooda iyo wa ansaabahum ansaabtooda iyo wa nucuutahum tadliisan liriwaayati canhum isagoo markaa sidaana uu u yeelayo qarin riwaayada uu ka warinayo xaggooda ou qarinayo waa idiraab bay keenaytaa lafteeda haddii ninna kunyada sheego midna uu sheego magaca midna uu sheego laqab aan loo aqoonin taa marka eh, raawigu hadduu saddexdaa qaab u kala sheego ee kii aan sidaas yeelin tiis un baa la hormarina nooc idiraabuu kan ka dhigay marka mararka qaarna aqraad kalaa geli karto oo raawi daciifaad ka warisa ayaa lagu dhihin iyo waxyaaba noocaas tadliiskana waa lagu dhex sheegaa wa qaala xajar ibnu xajar wuxuu yidhi faxadiidun xadiid lam yukhtalaf fiihi calaa raawihi raawigiisa aan la iskugu khilaafin aslan sideedaba asaxu waa ka asaxnimo badan yahay min xadiidin xadiid ikhtulifa fiihi fi ljumlati si guud la iskugu khilaafay wain kaana dalika alikhtilaafu ikhtilaafkaa haba ahaada fii nafsihi nafsad ahaantiisa yarjicu ilaa amrin arrin inuu u laabanayo arrinka oo laa yastalzimu lqadxa qadxi aan keenaynin soo ma arkaysid marka arrin xataa aan dacfi keenaynin hadduu ikhtilaafku ku saabsan yahay marba hadduu meeshaa ikhtilaafba uu yimaado riwaayada aan ikhtilaafka ku jirinaa laga hormarina maalan raawigan marna wuxuu ku sheegay naanays marna kuniyo aan loo aqoonin mar magac isagoo marka rabo inuu ama dad badan ka dhigo ama uu tacmiye ku sameeyo iyadoo hadda la fahmayo idiraabkaasi uunan dhib u keenaynin oo la garanayo ninkan raawiga ah, ama hadduu hiqan yahay ama hadduu maqbuul inuu yahay la yska garanayo haddana maca dalika ikhtilaafkaas laftiisa iyo arrintaa uu markaa yacnii uu samaynayo waxay keenaysaa in laga hormariyo qofka kale sida saxdaa ah qaaday oo isagoo aan habab kala duduwan aan u sheegin walidaa rajaxa alculamaau waxay rajaxeen buu leeyahay riwaayatan riwaayo calaa ukhraa tu kale bixujati ana raawi ayagoo xujaysanayo qabsanaya raawigu rawaa midla hada sanadi sanadkan oo kale inuu wariyey fii xadiidin aakhara xadiid kale uu ku wariyey fa wahima fiihi uu ku gafay marka ayb ama ida daraba hiqaatu hiqaatku hadday iskhilaafaan calaa raawin raawi fiihi kalaamun war ou ku jiro faina ilzaaqa asababi bihi owlaa yacni sababka in lagu dhejiyo ayaa ku habboon markaas qaala daara quطniy wuxuu yihi bacda dikri khilaafin markuu sheegay walidiraabu fiihi idiraabka min jihati bni caqiil cabdullaahi bni moxamed ibni caqiil xaggiisuu ka imaaday yani raawigaa lagu dhajinaaba marka idiraabka xaggiisa uu ka yimid markaas ayb halkaana marka wuxuu uga baxay idiraabku inuu keenayo tarjiix wujuudu aslin liriwaayati yacni asal in la helo riwaayada labada riwaaya iskhilaafsan midbaa asal leh asal baa loo helay midna asal ma laha wamacnaa dalika kaaga macnihiisu wuxuu yahay an yukhtalafa calaa raawin raawi in la isku khilaafo fii ziyaadati rajulin nin ziyaadadii fii sanadi lxadiidi lagu ziyaadiyey aw fii dikri lwajhi aladii ataa bihi ama wejkii uu kula yimid dhexdiisa ayaa ziyaado lagula yimid wayakuunu lidalika arajuli lmasiidi ninkaa la ziyaadiyeyna yacni wuxuu ahaanayaa awil wajhi alaakhari ama wejka kale aslun ayuu ayuu lahaana bian dukira waaba in la sheegay fii riwaayatin ukhraa riwaayaat kale waxaa lagu sheegay min gayri tilka ariiqi dariiqaa ka duwan aan ahayn ayaa laguba sheegay fayakuunu dalika kaaga wuxuu noqonayaa qariinatan qariino calaa xifdi raawi raawiga xifdigiisa limaa dakara wuxuu sheegay wuxuu ka wadaa meesha hadda khilaafku ka taagan yahay waa raawi lagu ziyaadiyey sanadka waxaa la rabaa marka in la la ogaado raawigan masiid fi mutasil asaniid miya oo waham miyaa ku jira mase maye raawigan meesha waa ku jiraa waa sax laba riwaayaa timid marka miduu ku jiro midounan ku jirin midda uunan ku jirin baa waxaa la arkay yacni midda uu ku jiro ayaan ujeedaa midda ninkan ziyaadada masiidka rajulkan sanadka lagu ziyaadiyay tan uu ku jiro waxaa la arkay isla sanadkii oo ninkan zaa'idkaana ou ku jiro oo xadiid kale ah maahan xadiidka laysku haayaya waxaa la arkay xadiid kale oon khilaaf ku jirin raawigan zaa'idkaa na uu ku jiro sanadka markaa sanadkan waxaa la leeyahay ziyaadadan marka waa saxan tahay halkan ku jirto limaada asalay leedahay iyadoo kalea la arkay isla sanadkii oo xadiid kale lagu warinayo oo aan khilaaf ku jirin oo nadiif abaa la arkay asal ayay ziyaadadu heshay hadday asal heshay marka khalaas bis hadday marka asalba heshay ninkani inuu xifdiyey oo raawigan meesha uu ku sheegay inuu xifdiyey daliil u tahay ayb masiidkuna wuxuu ka mid yahay ogow cilalka mucalalkuu soo hosgela waa sheegnay meeshaas hadda ma la fahmay aan ka aan ka hadla ka hadlayno ziyaadadaani ninkan sanadka uu ku daray ma suganya mase ma sugna khilaafka uu ku jiray oo la ogalay yaa waxaa la arkay nafsu sanad oo maca haadihi ziyaada ay ku jirto oo xadiid kale lagu warinayo saxiixna ah xadiidkaas asalow u noqonaa marka ninkan waana xoojinaa marka taasuu ka wadaa marka qaala abu xaatim abuu xaatim wuxuu yidhi ana ilaa xadiidi shacbiyi bilaa curwata amyal wuxuu leeyahay anigu xadiidka shacbi bilaa curwata curwo ounan ku jirin ayaan amyalo u yeelasho badanahay id kaana lishacbiyi aslun fi lmasxi ciladu marka waxay tahay buu leeyahay shacabi asal ayuu wuxuu u leeyahay fi lmasxi mas'aladii markaas laga hadlayay oo xadiidkeeda una uu ku saabsanay markan ziyaada la-aantuu rajaxay wuxuuna u rajaxay ziyaada la-aanta asal ilaa hadda wujuudu aslin liriwaayati waa iska tarjiix qariino waay qariinadu marna waxay raacay ziyaadada marna ziyaada la-aanta waqaala abu xaatim wuxuu yidhi fii xadiidun ikhtulifa laysku khilaafay fii dikri abi raaficin fiihi abuu raafic maku jiraa mase kuma jiro faxtaja biriwaayatin ukhraa ayuu xujaystay mawquufatin oo mawquufo ah khaarijatin can dalika alkhilaafi oo khilaafkaas ka baxsan biqowlihi uu yidhi kaana xadiidu abi raaficin ashbaha xadiidka abi raafic oo in abu raafic lagu dhex sheego xadiidka dhexdiisa kaasaa sawaabka u ekaansho badan lianna xumaydan طawiil rawaahu can bakr bni cabdillaahi can abi raaficin can abi muusa radia allahu canhu mawquufan wawaafaqahu abu zurcata calaa dalika meeshaana maxaa la rajaxay ziyaadadii waxaa la ysku hayay waxay ahayd hal dikru abi raafic fi sanadi saxiixun sawa sawaab miya mase ma aha markaasuu wuxuu keenay riwaayo kale oo isla sanadkan khilaafkana ka baxsan oo xadiid mawquufa ku saabsan oo abu raaficna sanadka uu ku jiro midaasu asal ka dhigtay marka abu zurcana waa ku waafaqay wa qaala abu xaatimin ayضa abu xaatim wuxuu yihi muusa ashbahu liأna alxadiida yurwى can saciidi min طurqi shataa walaa yucrafu can cabdالraxman bni cawf radi allahu canhu can الnabiy sal ll ly slama fi hada shay-un midaana marka muusahaasa ku jiraa sanadka mase kuma jiro inuu ku jiro ashbah uga dhigay qariino bannaanka ah ayuuna uga dhigay marka asal uga dhigtay wayushbihu haadaa kan wuxuu shabahayaa tarjiixa alculamaa'i culimada rajaxaadooda riwaayatan riwaayo calaa ukhraa ay ka rajaxaan bixujati ana hada sanada sanadkan qad ruwiya bihi in lagu wariyey axaadiis ukhraa axaadiid kale lam tasil ilaa darajati suluuki ljaadda aan gaarin ti hadda aan un sheegaynay culimada riwaaye ayay riwaayo kale ka rajaxayaan maxay uga rajaxayaan bixujati ana hada sanad waxay daliil ka dhiganayaan sanadkan axaadiid kalea lagu wariyey maadaama axaadiid kale ay ku timid suluukuljaadana aynan iska ahayn axaadiidtaas kale ku timid ka axaadiidtaas kale asalkan u noqonaysa marka qaala wujuudu riwaayatin tajmacu lwajhayn almukhtalifayn riwaayo labada wej ee iskhilaafsan kulminayso maalan waxay tahay sheekh baa laysku khilaafay sheekhaasi marka xadiidkan nina wuxuu yidhi wuxuu ka wariyey fulaan mid kalena wuxuu ka dhigay maye fulaanuu ka wariyey labadaa riwaayo marka waa iskhilaafsan yihiinoo raawigan sheekhiisa hal huwa fulaanka ninkan sheegaya miya mase waa fulaan kale meeshaa idiraabaa ka imaan karo maadaama iskhilaafsan yihiin layskuna khilaafay raawigi sheekhiisa riwaayo kalaa timid oo jamcinaysa labadii sheekh riwaayadaas labada sheekh jamcinaysa waxay daliil u tahay ninkaan inuu labadoodaba ka maqla wax badanna waa soo qaadaan culimada xadiidkan hadda xadiidu lqulatayn ee idaa balaga almaau qulatayn lam yaxmil alkhabat ibnu cabdilbar iyo culimo badan waatay idiraab ku sheegaan waa mudari bay dhahaan idiraabka marka la fiiriyana waxay leeyihiin waxaa laysku khilaafsan yahay fulaan maa laga wariyey aw hebel hebel ma fulaan uu ka wariyey mase fulaankan kale kaleu ka wariyey ninba si qolaba siyay u warisay marka duruqdooduna waa isu dhigmaan waa mudarib marka meeshaas marka xaakim iyo kale wuxuu keenaa mustadraga riwaayo labadii sheekhba inuu ka warinayo sheekh raawigaas taasaana marka wuxuu uga dhigaa xujo weliba inay labaduba sawaab ay yihiin oo idiraabka uusan jirin marka tiyo marka sheegaan qaala wamacnaa dalika kaa macnihiisu wuxuu yahay an yukhtalafa calaa raawin fii xadiidin calaa wajhayni laysuu khilaafo sawaaءn waxaa isku mida a amkana tarjiixu baynahumaa am lam yumkin tarjiixaa suurogala mayounan suurogelin wanajidu waxaan helaynaa riwaayatan ukhraa riwaayo kale tajmacu lwajhayni labada wajbo kulminaysa jamiican can shaykhi nafsihi weliba sheekhi raawiga naftiisa ayb fatakunu hadihi tani waxay noqonaysaa qariinatan qariino calaa sixati lwajhayni tusayso labada waj saxiix inay yihiin can dalika shaykhina ay ka ansaxeen wa min shawaahidi dalika waxaana ka mid a kaa shawaahidiisa qowlu abi xaatim <coughs> lowlaa ana bna alhaad jamca alxadiiثayni ibnulhaad haddii labada xadiid ounan jamciyeen lakunaa naxkumu lihaa-ulaa'i kuwaanaan uxukumi lahayn aladiina yaruunahu kuwanaan uxukumi lahayn laakiin maadaama labadiiba uu kulmiyey ibnulhaad ayaan marka saasaan labada qolaba waa sax u leenahay waxooda wa qaala tirmidiyu wuxuu yidhi sa'altu abaa zurcata can haadayni alxadiidayni baan weydiiyey ayuhumaa asaxu xadiidu anas aw xadiidu abi saciid faqaala kilaahumaa saxiixun labada waa saxiix waqad rawaahumaa cabdusamad ibni cabdilwaarih can abiihi alxadiidayni jamiican labadaba yani can anas wa abi saciid labadiiu jamciyey wasaأltu mxameda bukhaari baan su-aale faqaala milahu ayuu waqaala tirmidiyu ayضa bacda xadiiثin wakila lwajhayni صaxiixu labada wajb waa صaxiix lأnna israa'iila jamacahumaa sababta waa maxay israa'iilaa jamciye labada waj marka haddii labadii waj wajhulikhtilaafka nin jamciyey ou jiro jamcintaasi waa qariina rajaxayso labada labadii wejba shan iyo toban تصحيح lxufaadi لإحدى الروايات xufaaddi baa labada riwaayo ama dhowrka riwaayo mid bay tasxiixiyeen xufaadda tasxiixintooda qariino waay marka xaysu ina xufaada alxadiidi asaabiqiina yani xufaadda xadiidkii hore min aclami nnaasi ay ahaayeen dadkuwa ugu cilmiga badan bicilmihim cilmigooda faina tasxiixahum tasxiixintooda liwajhin ay saxiixiyaan min wjuhi lkhilaafi awjuhda khilaafka ka mid ah yucaddu waxaa lagu tirinayaa qariinatan qariino liman ataa bacdahum baa loogu tirinaa qofkii ayaga gadaashooda imaaday calaa quwati hada lwajhi wejkan xooggiisa calaa hayrihi oo ka xoog badan yahay wejkay saxiixiyeen waa ka xoog badan yahay waa meelaha xataa la gelin kara farac ahaan loo soo geli karo asaaniidda lagu tilmaamay asaxul asaaniid haddii riwaayo khilaaf hadduu yimaado mas'alo xadiidna la yidhi asaxul asaaniid sanad la yidhi ay ku timid khilaafka dhinaciisa kalena sanad aan lagu tilmaamin asaxul asaaniid oo ku yimid sanadkan asaxul la hor marinaa maadaama bacdi alxufaad ay meeshaas gaarsiiyeen xaysu ina cilmahum maxaa yeelay yani meesha cilmigo yani cilmigooda bilcilali ay u cilmi leeyihiin iyo walkhilaafi khilaafka iyo waqaraa-ini tarjiixi tajcalu waxay ka dhigaysaa ay ka yeelaysaa tasxiixahum wax saxiixintooda fii aclىa darajaati اlquwati bay ka dhigeen wahada yakhtalifu bixasabi اlmusaxixi wamanhajihi wuxuu leeyahy arrintaana waa kala duwan tahay musaxixa hadba intuu la egyahay cilmigiisa iyo manhajkiisu hadba siduu yahay wa quwati kitaabihi aladii ishtarada fiihi sixa iyo kitaabkiisa ou sixada ku shardhistay quwadiisa hadda bukhaari oo kale iyo saxiixu ibn xibbaan isku mid ma noqonayo bukhaari iyo saxiixu ibnu xibbaan isku mid ma noqonayo leanna bukhaari waa ka xoog badan yahay meeshaan marka masale muhim uu ka baraarujiyey wahada yakhtalifu bixasabi اlmusaxixi waayo musaxixiinta qaar waxaa ku jira mutasaahiliina manaahijtu waa kala duwan tahay qofka waxaa laga yaabaa inuu shardi dhigto muqadamada kitaabkiisa wuxuu ku sheegaa shardi isaga marka shardigii baa tasaahul ku jiraa laakiin shardigu waa raacay waa ka soo baxay markuu kitaabka dabaqayo ninkaasi marka de manhajkiisii baa marka ka duwan de wax manhajkan kale walidaalika hadda kitaabkan alanwaac wataqaasiim oo ibn xibbaan uu leeyahay dadka waxay yidhahdaan ibn xibbaan waa mutasaahil laakiin mutasaahil si haddii loo fiiriya ma ahano isaga muqadamada kitaabkiisa ayuu shardi dhigtay raawigii saa isaa saa shuruudii marka uu dhigay baa tasaahulku ku jiraa shuruudii laakiin waa ka soo baxay kitaabkiisii marka waa ku dadaalay xaakimaa ka mida dadka tasaahulka ee lagu sheegay wahaakada falaysa tasxiixu bni xibbaana waalxaakimi iyo wagayrihi ma aha ka tasxiixi bni اlmadiniyi wاlbukhaariyi wamuslimin waamhaalihim min alkibaar isku mid ma ahanu ku leeyahy faida اkhtulifa calى alacmash maala calى wajhayni mutaqaaribayni acmash baa xadiid laysuu khilaafay laba wej oo isku dhow fi lquwati xagga quwada waqad saxaxa albukhaariyu ow muslimun ow gayruhumaa ayaa min alxufaadi axad alwajhayni buu saxiix yeelay istadlalnaa bidalika waxaan u deliishanaynaa calaa sixati hada lwajhi wejkaas sixadiisa lianna cilmahum bilcilati cilmiga cilada ay u leeyihiin haalibun wuxuu yani waa haalib calaa danni danni ayuu haalib ku yahay wamanhajuhum danni haalib uu ku siinayaa in xaggaas ومنهجهم في تrجيiحna ولأna منهجهم في تrجيiحina منهجkooda xagga تrجيiحana min أصح المناaهiجi waay ayuu ka mid yahay فlaa cudra baعda ذalika cudur male intaa kadib liman khaalafahum qofkii khilaafay إlaa cinda اkhtilaafihim iyaga iskhilaafkooda agtiisa maahane maعa quwaةi qarيnaة الوجه الآخر iyadoo lala qabo marka wejka kale ee qariinadiisa xoogeeda lala qabo yani ma laga tego kuwan yacnii a'imadaa hore warkooda ihtimaamka meeshiisa wuxuu leeyahay qofka dambe cudurdaar male oo uga tago ilaa inda de ayagu ay iskhilaafaan xufaaddii dhanka kale oo dhanka uu ka tegaayo maaha dhanka kalena qariino xoog badan ay ku jirto wamin shawaahidi dalika qowl bni xajar baa ka mid a ah fi xadiidin akhrajahu lbukhaariyu uu soo saaray biziyaadatin uu kusoo saaray saan uu yihi ibnu xajar marka waaqraba alasiliyu fima xakaahu ibnu baطaal asili marka wuxuu keenay buu yihi wax gariib ah ayuu la yimid sida ibnu baطaal sheegay faqaala wuxuu yidhi dikru اlcimaamati fi hada اlxadiidi min khaطأi اlawsaaciyi cimaamada in lagu xadiidkan lagu dhex sheego waa awsaaci khada u sameeyey lianna shaybaana wagayrahu rawowhu can yaxyaa biduuniha shaybaan iyo keyrkiis xadiidkay wariyeen can yaxyaa biduuniha cimaamadna maku sheegin matniga fawajaba marka waxaa waajib noqotay buu leey taqliibu riwaayati aljamacati cala alwaaxidi jamaacada riwaayadooda in laga hormariya halka qof riwaayadiisa leanna awsaaci waa hal shayban iyo keyrkiisna waa badan yihiin qaala wuxuu yidhi amaa mutaabacatu macmar laakiin macmar mutaabacadiisa awsaaci uu mutaabacaynayo falaysa fiiha dikru lcimaamati mutaabacada macmarna cimaamo laguma sheegin wahiya aydan mursalatuna waa tahay lianna abaa salamata maxaa yeele abu salama lam yasmac min camrin abu salamata bnu abu salamata bnu cabdiraxmaan ibni cawf camr bnu dinaar kama maqlin uu leeyahay qultu samaacu abi salamata min camrin mumkinun mumkin fainahu maata bilmadinati buu ku dhintay sanata sitiin wa abu salamatana madaniyun waay walam yuusaf bitadliisin waa ka maqli karaa marka waqad samica min khalqin maatuu qabla camrin camr bnu dinaar ka hor dad dhintay ayuuna ka maqlayba wax waqad rawaa bukayru bnu lashaj can abi salamata anahu arsala jacfar bna camri bni umayata ayuu diray ilaa abiihiba u diray aabihii camr bnu dinaar maa cafan camr bnu umaya abu salama yani bukayr bnu lashaj abu salama wuxuu ka wariyey inuu diray jacfar bnu camr bni umaya inuu u diray ilaa abiihi aabihiisa yas'aluhu can hada alxadiidi xadiidkan inuu soo su-aalo farajaca ilayhi waa usoo laabtay faahbarahu bihi waa u sheegay marka falaa maanica marka maanic ma jiro an yakuuna abu salamata abu salama ijtamaca bicamrin inuu la kulmay ilaa isku waqti waa nool yihiin moogtahay inuu la kulmay bacdu markaa kadib fa samicahu minhu toos oo uga maqlay wayuqawiihi waxaana xoojinaya uu leeyahy tawafuru dawaaciihim yacni waxa ugu yeeraayo inay badan tahay cala alijtimaaci fi lmasjid الnabawiyi inay ku kulmaan masaajidka nebiga meel nin walba imaanayo marka de meeshaasna waa isku arki karaan oo camr bnu umayana masaajidka nebiga waa imaana abu salamana waaba madani masaajidka nebiga laga weyn maayo haadihi mima tatawafaru ilayhi dawaaci waa kulankoodu marka waa mumkin ayb waqad dakarnaa waxaan sheegnay ana bna mandah akhrajahu min طariiqi macmarin biihbaati dikri اlcimaamati fiihi macmarna riwaayadiisa min طariiqi bni manda waa ku jirtaa cimaamada wacalaa taqdiiri tafarudi marka awsaaci lama tafarudin wacalaa taqdiiri tafarudi اlawsaaciyin haddii la qadaro bidikriha laa yastalzimu dalika takhdi'atahu arrintaa ma laasimsanayso inuu qaladkiisa liannaha takunu ziyaadatan bay noqone min hiqatin xaafidin ziyaada sidaas ay noqone gayra munaafiyatin aan anfinaynin liriwaayati rufqatihi asxaabtiisa riwaayadooda fatuqbalu waa la aqbalaya walaa takunu shaadatan ma ahaanayso walaa macnaa liraddi riwaayaati asaxiixati bihadihi tacliilaati alwaahiyati riwaayaadka saxiixana tacliilaadka noocaan oo daciifkaa in lagu radiyaa sax maahan buu leeyahay macnaa faqowlu bni xajar uu yidhi bihadihi tacliilaati alwaahiyati yuriidu biha wuxuu ujeedaa qaraa'ina tarjiixi qaraa'inu tarjiixa alatii yacmaluha bnu xajar nafsuhu fii kathiirin min almawaadici min sharxihi ku dhaha wuxuu leeyahay yani waxyaabaha tacliilaadka waahiga uu ku sheegayo waa kuwa uu ibnu xajar mararka qaar isticmaalo qaraa-inta uu isticmaalo wax ku rajaxo waayuu leeyahay sharxiisa dhexdeeda marar badan uu isticmaalayo marka qaraa-inta maa sideeda loo diidan yahay maya walaakin lamaa kaanat alriwaayatu fi saxiixi fiiri warkaan laakiin riwaayadan hadda la radinaayo markay ku dhacday fi saxiixi saxiixi bukhaari walqaraa-inu qaraa-inta loo keenay inay daciif tahayna mukhaalifatun ay khilaafaysa limaa saxaxahu lbukhaariyu wixii uu bukhaari saxiix yeelay fi daahiri sida muuqato radda bnu xajar dalika taasuu ku rajaxay biqariinati tasxiixi lbukhaariyi buu ku rajaxay aladi stanada calaa qaraa'ina ukhraa ee qaraa kalena cuskan weliba yani wuxuu leeyay qara tacliilaadkan goormay waahi noqdeen waxay waahi noqdeen markii ibnu markii xadiidka owsaacina bukhaari ou ku dhacay haddii bukhaari marka fii saxiixihi ou ku dhacay haddii bukhaari fii saxiixihi qara intaas uu xadiidka riwaayada awsaaci uu ku keenay fii saxiixihi uu ku keenay maxay tusaysaa inuu bukhaari tasxiixiyey soo maha ila saxiixiisa uu ku qoro waa tasxiixiyey isagoo weliba xujaysanaya waxaa iska hor yimid marka tasxiixulbukhaari iyo maxay iyo qariinadan asiili iyo raggan ay daldalaayaan oon meesha kusoo akrinay yaa iska hor yimid oo ah abu salama camru bnu umaya waxba kama maqlin marka inuu ka maqli karana ay suurtagal tahay marka wuxuu leey qaraa-intaani markaan waxaa ka xoog badan tasxiixa bukhaari isagoo intuu ka raban waa intaas ilaa wuxuu yidhi moogta tasxiixu lxufaadi liixda riwaayaati waa qariino tashaabuhu lismayn labada magac inay isshabahaan wa macnaa dalika an yukhtalafa calaa raawin in la iskugu khilaafo fii tasmiyati shaykhihi sheekhiisa qaabka u magacaabay wayakuunaa mutaqaaribayni fi lismi xagga magacana labada qof say u kala sheegeen waa isku dhow yihiin fayahimu raawi raawiga waa wahminaya ila lashhari minhumaa labada magac midka aadka mashhuurka carabka iyo ugu ah ayuu u wahminaya xaggiisa wa min amhilati dalika qowl bni abi xaatim sa'ltu abii abaa zurcata maa waxaan weydiiyey can xadiidin rawaahu yaziid bnu cataa can moxamed bni cabdiraxmaan bni abi layla can naaficin wa cataa can ibni cumara can الnabiy sal ly slam qaala salaatu leyli mahnaa mahnaa faida khifta subxa faawtir biwaaxida faqaalaa waxay yidhahdeen naraa ana hada khaطأ waxaan aragnaa tanu inay khaطأ tahay lianna hada alxadiida xadiidkan rawaahu jamacat baa wariyeen can caطiyata wanaaficin can ibni cumara walaysa fi shayin min alahbaarina kuma jirto dikru caطaa wayushbihu an yakuna yaziidu bnu caطaa araada an yaquula can caطiyata faqaala can caطaa wallahu aclam marka tashaabuh lismayn caiya iyo caطaa isku ekaaday wuxuu raacay marka kan mashhuurka ah yaa mashhuura caiya iyo caطaa caطaa lagu qaldami karaa liannahu aktar wuruudan ayb waqaala abu xaatim falacalahu qaala can cabdillaahi bni mascuudi fadana anahu yaquulu can cabdillahi bni mugafal waa tusaale kale wa qaala abu zurcata ama alqalbu faqowluhu can abi burdata araada ibna burayda soo ibnu burayda rabo abu burda carabkii u degdegaa marka midna ibnu burayda u dhahaa midna abu burda abu burdaha qalada u noqonaa waqaala daara quطniyu fi xadiiثin wainama sawaabu shucbatu can bayaan fawahima bnu sayf fii bayaan fajacala sayaarow ka dhigay wamin alawhaami fii tacyiini raawi raawiga cayinaadiisa dhexdeeda wahamta ku dhacdo bisababi litifaaqi fi lismina ku timaado maa rawaahu abu salamata tabudakiy qaala xadaanaa abaan qaala xadaanaa shadaad bnu cabdillaahi bni ilhaad <coughs> ayuu yidhi faqaala abu xaatim wuxuu yihi kadaa qaala abu salama ibni ilhaad wahuwa khaطأun huwa cindii shadaadun abu camaar toddoba-iyo toban ixtimaalu tadliisi miman wusifa bihi ixtimaalu tadliis qof tadliis lagu sifeeyey baa waxaa ka suuragal ah waxaa ka suuragal ah meesha inuu tadliis ku jiro ayib wuxuu leeyahay marka faida faida اkhtulifa calaa raawin haddii raawi layskugu khilaafo raawiga oo rumiya bitadliisi tadliis lagu tuuray biziyaadatin baa la khilaafay ziyaado baynahu wa bayna shaykhihi maalan raawi mudallis ah raawi tadliis lagu sheegay ayaa waxaa la iskugu khilaafay ziyaado ama raawi ayaa waxaa la dhex geliyey baynahu wa bayna shaykhihi raawigan maalan tadliis baa lagu tuuray marka can fulan uu yidhi fulaankaas marka marka fula can fula raawigan waa mudallis can fulana ayuu yidhi mid kale ayaa mar riwaayo kalea ku timid isla raawigii tadliiska lagu tuuray oo dhahaysa marka fulaankii riwaayada hore sheekhiisa ahaa iyo isagii baa nin la kala dhexgeliyey nin baa la dhexgeliyey awalan inaad fahamta haddaa taas u baahan tahay waxaad marka hore waxaad u baahanay horta tadliisku waa maxay tadliisku muxuu yahay isaga tadliisku waa inqiaac aslan raawigu markuu mudallis yahay canna oo wax ku wariyo waxa jaanibka laga baqaaya maxay tahay sheekhaas inuunan ka maqlin ee waasita ay jirto waasidadii uu riday kelima marka uuna isticmaalay siiqo taxtamilu alluqiy inay isla kulmeenna naki ama taxtamilu litisaal walinqitaac sida can oo kale raawigan mudaliskaa markau leeya can fulaan fulaankan inuu ka maqlayna waa dhici kartaa inuu ka maqlinna waa dhici kartaa sidaa darteed marka haddii nin la dhexgeliya marka dhexdooda isagana awal ou tadliis ku tilmaanay xoogaa waxaa laysdhihi karaa ninkan la geliyey kii uu tuuray armuu yahay meeshaas marka hadhow irsaal khafiya iyo ama tadliis haddaad doonto dhe iyo iyo waxaa isu imaa iyo waxaa isa soo gelayo almasiid fi mutasil اlasaniid ziyaadadan meeshii ma taallaa sax ma tahay mase maahan yaa imaanaya taas uu rabaa marka inuu ka hadlo masalada lafteedana nusatu nadarku ibnu xajar aada ugaga hadlay ku sheegay marka wuxuu leeyahay faida اkhtulifa calىa raawin rumiya bالtadliisi bziyaadaةi baynahu wa bayna shaykhihi wa kanat ilqaraa-inuna mutaqaariba ay tahay isku dhadhowda mutaqaaribatan faina alqowla bالziyaadati fi الsanadi mumkinun sanadka in ziyaada ninkaa zaa'idkaa lagu daray uu ku jiro waa mumkin lixtimaali tadliis sababta waa maxay tadliiskaa keenaya min dalika araawi fayakunu qad asqatahu maratan wuxuu noqonayaa marka inuu mar uu iska riday qaala daara quطniy wuxuu yihi wasu'ila can xadiidi اlkhawaarij baa la su-aalay faqaala wuxuu yihi warawaa hada alxadiida abu isxaaq aلsabiiciy waاkhtulifa canhu ikhtilaafka feeri farawaahu israa'iilu can abi isxaaqa can suwayd bni gafla can caliyin warawaahu sucaad bnu sulaymaan can abi isxaaqa can qays bni suwaydin can caliyin wawahima waaga qaldamay warawaahu yuusuf bnu isxaaq ibn abi isxaaq fadabatahu waa dabdiyey ninkaa wuxuu ku dabdiyay can abi isxaaqa faqaala wuxuu yidhi can abi qaysin alwdiy can suwayd bni gafla can caliyin wahuwa sawaabo zaa'idka aw kee lagu soo diray abu qays alowdi kii hore marka waa gafay oo qays bnu suwayd buu yidhi sax maaha laakiin yuusufkan ayaa dabdiyayoo can abi isxaaq can abi qays al awdi buu yidhi can suweyd bni khafala riwaayadii hore ee ugu horreysayna riwaayadii ugu horreysayna maxay ahayd israa'iil can abi isxaaq can suweyd bni khafal abu isxaaq iyo suweyd cid u dhexaysay ma laha cid u dhexaysa suweyd iyo abu abu isxaaq iyo suweyd ma jirin riwaayadan uu leeyahay wahuwa sawaabuna abu isxaaq iyo suweyd abu qays alowdi baa u dhaxeeya ayb abu isxaaqna tadliisaa lagu sheegay tadliisku marka waa qariinana tusayso abu qays meesha inuu ku jiro intaas waa marka waxaa isla mas'aladana tan marka atasriixu bisamaac ay calaaqa la leedahay middaama mid ibnu xajar oo ka hadlay sideed iyo tobana atasriixu bisamaac faidaa rawaa raawin raawi haddii uu wariyo ziyaadatan fi sanadi ziyaado sanadka dhexdeeda ah wa asqadahaa aakharu ku kalena uu tuuro ziyaado ninuu ku daray sanadka mid kalena ninkaa waa tuuray maca tasriixi weliba iyada oo ay ad la caddaynayo cani shaykhi sheekhaa la isku khilaafsan yahay xaggiisa laga alaclaa sare laga caddaynayo maca atasriixi can shaykhi alaclaa iyadoo sheekhan laysku khilaafay sheekha ka koreeyo ou samaac uga warinayo a yani samictu ama xadathanii ama akhbaranii buu dhahaa yani meeshaani waxay tahay laba shay laba jaanibaa iskhilaafsan jaanib waxaa ku jiro nin ziyaado ah jaanibka kalena ziyaadada ma leh laakiin jaanibka ziyaadada tuuray u fiirso meesha ziyaadada ou ka tuuray samictu yaa ku jirta ma garata hadda tii abu isxaaq aan adaan mihaalin jaanibka ziyaadada tuuray mithaal ahaan macnaha aan ka wadaa israa'iilaa tuuray soo maha israa'iil can abi isxaaq can suweydo ahaa meesha can suweyd ah hadday samictu ku jiri lahayd oo ay ahaan lahayd israa'iil can abi isxaaq qaala samictu suweyda bna khafala mawdicu ziyaada samictu gashay soo maa ziyaadada waa la tuuray samictu baa timi meeshii ziyaadadana cancano waayo can abi qays can suweyd abu isxaaq can abi qays can suweyd meeshaas marka de waxaa la leeyahay abi qayskaani waa masiid fi mutasil ilasaniid waayo mar haddii samictu meeshaan ay taallo kanaaba xaqiiq iyadoo ay dhici karta labaduna inay sax yihiin qaraa-in un baa loo daba taagnaana ayb ow saraxa can shaykhin aakhara xaggiisuu kaga ka caddeeyeyba kaana dalika qariinatan buu noqonaya calaa sixati hadihi riwaayati riwaayadan sixadeeda maa lam tucaarad biaqwaa ka xoog badan dhan lagu caaridin wayaqwaa dalika waa xoogoobaya idaa kaana almusqitu mudallisan qad cancana weliba kan riday haddii mudallis qad cancana uu cancaneeyo hadday tahayna waa waa xoogooba ile meeshii hadda samaac samaaca ku jiray qaala ibnu xajar fii dikri khilaafin calaa salim wuxuu yidhi khilaaf marka saalim la iskugu khilaafay buu wuxuu yidhi walaysa lijariir bni zayd fi lbukhaariyi siwa hada alxadiid kuma laha waqad khaalafa fiihi zuhriyu baana khilaafay faqaala wuxuu yidhi can saalimin can abi hurayrata wالzuhriyuna yaqulu can saalimi can abiihi laakin qawiya cinda albukhaariyi waxaa xoog badatay anahu can salim can abiihi iyo wa can abi hurayrata macan labada jaanibba bukhaari waxaa xoog badata agtiisa labadu inay sax yihiin sababtu waa maxay lishidati itqaani zuhriyi zuhri mutqinnimadiisa darnaanteeda wa macrifatihi bixadiidi saalim iyo siduu aada uigu yaqaano xadiidka saalim taas waa qareeno zuhri dhinaciisa inaan la daciif riwaayadiisa aan laga tegin waliqowli jariir ibni zayd iyo jariir ibni zayd qowlkiisa fii riwaayatihi uu ku yidhi kuntu maca saalimin calaa baabi daarihi faqaala wuxuu yidhi saalim samictu abaa hurayrata fainahaa qariinatn fii anahu xafida dalika marka riwaayada jariirna waxaan jariir ibnu zayd waxaan looga tegaynin samaaca ku jiro weliba xaaladda inuu la socdo daartiisaan la joogay markaasuu yidhi samictu abaa hurayrata ayuu dabadeedna uu yidhi middaa marka waxay xoojinaysaa eh, tii zuhrina itqaankiisuu ku xoojiyey midda jariirna samaacaas weli tarjiixi qaraa-inu ayuu leeyahay qaraa-in khaasa oo gaara ah, ukhraa oo kale yumkinu istinbaatuhaa ay suurtagal tahay in laga istinbaado min tacliilaati lxufaadi xufaada cillayntooda waxcillayntooda eh, wanadari fii siyaaqi kalaamihim iyo laga istinbaado in la fiiriyo kalaamkooda sida u taxan yahay waistikraaji asbaabi tarjiixihim iyo soo bixinta asbaabtay wax ku tarjiixiyeen soo bixinteeda xaggeeda eh, waistikraaji asbaabi tarjiixihim riwaayatan ay u rajaxaan calaa ukhraa tu kale uga rajaxaan maca tanabuhi lala qabo iyadoo lagu baraarugsanaanayo ilaa anahu qad taqadama qad tuqadamu qariinatun in la hormaraya la arkaa calaa ukhraa laga hormaraya liasbaabin asbaab asbaabta oo tadharu min kulli xadiidin bicaynihi xadiid kastaa goonidiisa u muuqanayso ayb tacaarud lqaraa-in wahadihi lmas'alatu mas'aladan tucaddu waxaa lagu tiriyaa min ahami qadaaya alcilal qaraa inay iskaba hor timaado watamakunu fiiha in la makansadana yadulu calaa tabaxurin wamalakatin ay tuseen wa min alamhilati cala ikhtilaafi alxufaadi fi tarjiixi amhilada waxaa ka mid a bisababi alikhtilaafi fi taqdiimi alqaraa-ina ku saabsan qaraa-intia iskhilaafaya aimada waa ku kala tegaya qowl bni abi xaatim sa'altu abi abaa zurcata can xadiidin rawaahu thawriyu can الzubayr bni cadiy can abi razin can zir bni xubaysh can ubay bni kacbin can الnabiy sal l slam fi lmucawidatayn qaala abu zurcata wuxuu yidhi warawaahu cambasat bnu saciid qaadi ray wacamru bnu abi qays can الzubayr bni cadiy can abi razin can xudayfata si khilaafsan thawri sidii thawri si ka duwan ayuu ah, camr bnu abi qays u wariyey marka waxaa iskhilaafsan waa thawri iyo camr bnu abi qays camr bnu abi qays xadiidka xadiid xudayfou ka dhigay thawrina xadiid abi ubay bnu kacb qaala abu zurca marka wuxuu yidhi marka cambase iyo camr bnu abi qaysa dhinacan joogaan qaala abu zurcata wuxuu yihi xadiidu cambasata wacamrun ashbahu cindii ida اtafaqa calayhi nafsaani labaa iswaafaqday wahuma aruwaatu can الzubayr kuu ka warinayana waakhaafu an yakuna ishtabaha cala athawriyi inuu u dheeh galay caasim can zirin walacalahu min azubayr zubayr inuu ihaamka uu thawri ku dhacay in zubayr ka yimidna waa dhici kartaa khulaasadu waa maxay abu zurca muxuu rajaxay riwaayada thawri iyo midda khilaa tan khilaafsanee cambasa iyo camar cambasa iyo camar riwaayadoodu rajaxay midii hawrina marjuuxuu ka dhigay limaada lilcadad lilcadad cadadkuna waa qariino soo maha soo marnay haye meeshaas taas ku gunta marka qaala abi aabbahay wuxuu yidhi buu yidhi abu xaatim waayo xadiidu thawriyi asaxu xadiidka thawri baa asaxsan can ubayin ka laga warinayo wa huwa axfaduhum wa aclaa min haaulaa'i bidarajaat thawri waa ka xifdi badan yahay buu yidhi labadan darajaad wاlxadiidu biubayin ashbahu id kaana qad rawaahu caasimun baa wariyey can zirin can ubayin can الnabiy sal اه ly slam walaysa lxudayfata can الnabiy sal ly slm fi lmucawidatayni macnan xadiida kuma laha isna mxuu abu xaatimna muxuu rajaxay thawri muxuu u qariinado isticmaalay lilxifdi qaraa-intia iska hor imaanaya hadda marka faاkhtalafaa fi qariinati tarjiixi fabaynama اctamada abu zurcata cala alcadadi wاlاkhtisaasi ictamada abu xaatimin cala alxifdi wاlmutaabacati اlqaasira mutaabaca qaasirana waa keenay labadaas isu keenay wamima sabaqa yatabayanu ijmaalan wuxuu yihi marka wuxuu soo hormaray waxaa caddaanaya si duduub inahu anahu yanbagii fi tarjiixi waxaa ku haboon bayna ruwaati hiqaati la kala rajaxayo cinda khafaa'i lqaraa'in alcaamati qaraa-inta caamkaa markay qarsoonaato annadaru fii taraajimihim ragga taraajimtooda in la fiiriyo haddii la akriyo taraajimtan maxaa laga faa'iidaana listinbaati qaraa-ina khaasa listinbaati qaraa-ina khaasatin daqiiqatin tusaacidu cala alxukmi bidiqatin haddii tarjamadooda la akriyo waxaa laga istinbaadayaa qaraa-in khaas ah oo daqiiq ah oo yacnii qofka kaalmaynayso si diqa ah inuu ku xukumo yani haddii qaraa-inta ay qarsoonaato xaggee la aadaa marka waxaa la aadayaa ruwaadda tara iskhilaafsan taraajimtooda in aada loo akriyo xaggee laga akrinaa taariikhulkabiirka bukhaari taariikhulawsadka xataa waa fiican yahay aljarx watacdiil ka ibn abi xaatim hiqaat ibn xibbaan ibnu cadiy ibnu cadiy masder weyn waay waxaaba laga yaabaa axaadiidtan laysku khilaafsanya inuuba keeno inkastoo isaga ragga ducafada oo u tarjumo haddana waxbaa laga helaa aduu kutubta taraajimta marka in la fiiriyo tarjamada raawigan markaad akhriso xoogaa waxaad ka helaya marka inaad meesha kamaa low kaana raawi sida raawiga haddii uu ahaa macruufan biqasri اlasaniidi raawiga haddii lagu yaqaanay inuu asaaniidda soo gaabiyo oo waqfihaa ama uu waqfiyo kamaa huwa madhabu bacdi salaf siduu ahaa wasaraxa bihi axmed bnu xambalna uu caddeeyey faqaala wuxuu yidhi waqad kaana madhabuhu madhabkooda waxaa ahaa an yaqsuruu bilxadiidi wayuuqifuuhu xadiidka in ay gaabiyaan oo ay waqfiyaan yani salafku maxay saa u yeelayaan mawquuf iyo marfuuca iskhilaafsan waa waqfinaaba lianna alwaqfa ixtiyaadka waqafka u dhow mawquufka ayaa u dhow ko taxariga marka la fiiriyo iyo shaki ka baxa mawquufka u dhow leanna rafcigu waa ziyaado ziyaadadiina hadda lama hubo waa laga jooga waqaala daara quطniyu wuxuu yihi ibnu siriin ina bna siriin wabna cawn wamalikan rubamaa awqafu lmarfuuca xadiidkii marfuucaaba inay waqfiyaana la arkaa aw arsalu lmawsuula taana waxay kutusay ziyaada fi taxari iyo tahabutka marka maalik xadiidka haddii uu nuqsaamiyo hayruhu min alxufaad ama qof kalena uu xadiidka rafciyo waxaa la leeyahay maalig awalba waa nuqsaan ayuu samey jiray taxari dalaban litaxariyi ka kale riwaayadiisa in la qaato was waa dhacdaa waa dhacay marka wa yumkinu linaadiri qofka wax fiirfiirinaya waxaa suuragal u ah fii hadihi alqaraa'ini an yuqasimaha ilaa maa yeli qaraa-intan inuu uqaybiya qaybaha soo socdo bictibaari alqurbi waalbucdi dhowaanshaha iyo fogaanta qismaani laba qayb waay qaraa'inu inu daakhiliyatun kuwa gudaha ah tucrafu min alriwaayaati baa lagu gartaa alatii tudkaru la sheegayo maca alcilati cillada maceeda fayurajaxu baynaha min khilaali dalika duuna xaajatin axyaanan ilaa tatabuci turuqi wa jamciha qaraa-intaasa wax lagu rajaxayaa iyadoo aan duruqdii iyo ururinteeda iyo raacraaceeda aan la gelin wamin amhilatihana qariinatu lbaladi walikhtisaas qariinadii beledka ikhtisaaska haddii la helo iyadaa lagu gaabsanaya tatabuc iyo loogaba gaabsan karaa qaraa-inu khaarijiya kuwa banaanka ah qad yatacadaru lxukmu cala alxadiidi biduuniha waxaa laga yaabaa qaraa-intaa khaarijiyada la-aanteed xadiidka in la xukumaba inay cuslaato wa min amhilatiha qariinat اlcadad wاlikhtilaaf ayaa ka mida cala araawi wanaxwi dalik ba taqsiim ictibaar kale kamaa inaha biictibaari الظuhuuri wاlkhafaa'i qariinada muuqashadeeda iyo qarsoonaanteeda qismaani aakharaani laba qayb oo kala qaraa'inu qaraa daahiratun kuwa muuqdo kalcadadi walbalad qaraa'inu inu khafiyatun ka akhari alqaraa'in alkhaasa qaraa khaaska waa khafi khafi cadadka iyo beledkana waa qaraa iska muuqato jiim wabictibaari tansiisi qismaani waa qaraa'inu qaraa'in nasa alculamaau calayha culimada ay nasgareeyeen ka qowlihim fulanun axfadu iyo qaraa'inu inu maskuutun canha kuwa laga aamusay tuclamu bilqiyaasi walistinbaad qiyaas iyo istinbaad lagu lagulagu ogaanayo daal wa riwaayati xagga riwaayada marka laga fiiriyana halaaثatu aqsaamin saddex qeyb waayo qaraa-inu qaraa-in tatacallaqu bishaykh qaraa-inu tatacallaqu bitilmiid qaraa-inu tatacallaqu biriwaayati biriwaayati daatiha waa iska mashhuur waa la fahmi karaa kuwan qaraa-inta waxaa lagu rajaxay mid ardaygay ku saabsan tahay oo maalan waxaa laleeyahay fulaan riwaayaadka uu fulaan ka wariyey waxbaa ku jiro o kale qaar waa sheekii laftiisa fulaan beled hebel wuxuu ku wariyey waxbaa ku jira iyo marka la iraa iyo waxyaabahaas qaraa-inu tatacallaqu biriwaayati daatiha wakulu hadihi taqaasiimi taqaasiimtan oo dhan umuurun ijtihaadiyatun waaye yuraadu biha altawdiixu waltacliimu loola jeedo walxasru waltartiibu faxasbu walamhilatu cala alqaraa'ini asaabiqati qaraa hore min kalaami ahli اlcilmi yacnii ahlucilmiga kalaamkooda xaggooda ka ahaatay cala alaxaadiidi ay kaay ka ay yani ku rajaxeen ama ay ka hadleen kahiiratun jiddan amhilada waa badan tahay inta hadda uu soo wado dhan kitaabka waxaan dareemaynaa kutubulcilalow wax ka soo aruurinaya iyo shuruuxda marka kutubtaas cilalka akhris iyo fahm iyo fiirinay u baahan yihiin ugu yaraan cilalka daara qudni iyo cilalka ibnu abi xaatim walacala fima dukira kifaayatun fi dilaalati cala lmuraadi kitaabku marka halkaasu ku dhameeyey isagoo aan aadna de wixii dhammaa istiqsaana aan badan aan ku samaynin laakiin intan waa in marka fiican wsala allahu wasalam calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih